بسم الله والحمد لله حمدا يليق بجلاله والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودرسيني سقالات وأنه كقاضينه أن هويو marka ay dhexlayso huludka waxay ku dhexashaa laba shardi haddii aan dib u yar laabto darsigeenii shalayto markaynu ka hadlaynay banaatul ibniga sulusaanka shuruudda ay ku qaataan jiim bal shardigaa eeg allaa yakuuna macahunna akhun mucasib waa inaanu la joogin akh mucasiba oo casabaynaya oo akhaas ah waa ibnu libni fii darajatihinna oo derajadooda ah waa walaalkood ama waa inaadeerkood gadaal baan ka shakiyey inaan saa u idhi iyo in kalean ka shakiyey sidaasun weeyaan hooyo huludka waxay ku qaadataa laba shardi allaa yakuuna lilmeyit meyidku waa inaanu lahayn waladun walaa waladu ibnin waladuu dhalay iyo waladkiisu waladuu dhalay waa inaanu lahayn waladkiisaasuna waa inan ciddaa uu dhalay ama inama ha ahaadaan ama habla ha ahaadaane shardiga labaad ay hooye ku qaadato thuluska waxa weeye an laa yakuuna lilmeyd meydku waa inaanu lahayn min alikhwati walakhawaat ragga ikhwada ah iyo haweenka ithnaani fa akthar labiyo wax ka badan wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah hooyo suluska waxay ku qaadataa laba shardi meydku oo weladkeedii ahayd waa inaanu weladu dhalay joogin iyo miduu awowu yahay oo inankiisu dhalay shardiga labaad meydku waa inaanu ikhwo labiyo ka badanahi meesha waa inaanay joogin ay walaala yihiin meydka ay walaalayihiin waxaa isku mid a ah, sawaaun kaana alikhwa waxaa isku mid a ah inay ikhwadu yihiin iyo walakhawaad hablahan akhawaadkiihi ee meesha jooga ee la leeyahay waa inaanay meesha joogin ashiqaa'an aw liabin aw liummin qaar xagga hooyo xagga aababa meydka ay ka walaalayiin ama qaar ay xagga aabba ka walaalayiin aw liummin ama qaar ay xagga hooyo ka walaalayihiin intaasoo ikhwadu u kala baxayso mid ka midi ama nooc ka midi meesha waa inaanu joogin oo laba iyo wax ka badan ahay dhukuuran aw inaasan ama lab ha wada noqdaan ama dhadig ha wada noqdaan ama ha isku jiraanbe waarisiin aw hayr aw maxjuubiin ama qaar wax dhexlaya ha noqdaan aw maxjuubiin ama qaar la xijaababa ha noqdaane wuxuu leeyahay sheekhu caleyh raxmatullah hooye markay huluska qaadanayso shardiga labaad waxa weeye waa inaanu ikhwa meesha joogin ikhwadu inta aynu sheegnay kii la arkaba ha noqdaane waarisiin aw maxjuubiin ama qaar wax dhaxlaya ama qaar la xijaabayba ha noqdaane oo maalan haddaan tusaalaha waxa lagu fahmaayo ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey hooyadii hooyadii iyo inanay walaalayiin hooyadii waxay qaadanaysaa hulus maxaa yeelay jamcu ikhwaay meeshii ma joogaan waa akh keliya meeshii jooga akhuna hooyo ma riixaayo sidoo kale haddaan tusaale kale keenno oo guudka ah ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegay hooyadii iyo aabbihii iyo laba akh ayuu ka tegey laba akh ama ha noqdaan shaqiiqayn ama liab ama liumkay la arkaba ha noqdaani ikhwadaasu maanta hooyadii way riixayaan waayo waa maxjuubiin iyagoo maxjuubiina ayay haddana hooyo riixayaan marka ama ha la xijaabo ama yaan la xijaabine waa inaanay meesha ikhwa joogin labiyo wax ka badan marka hooye ay thulus qaadanayso khulaasatlqowl wadaliilu waxaana u daliila hooye inay huludka qaadanayso marka labadaa shardi la waayo oo weladna la waayo ikhwo jamacana la waayo qowluhu tacaala fain lam yakun lahu waladun wawarihahu abawaahu faliumhi hulus ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala fain lam yakun lahu maydku haddii aanu lahayn waladun walad haddii aanu lahayn oo warihahu oo uu dhaxlaayo abawaahu hooyadii aabbihii ay dhaxlayaan fali ummihi hooyadii waxaa la siinayaa oy leedahay athuluth xooliyoo saddex meelood loo qaybiyey meel ahaan ayay hooyadii leedahay uma qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi caqibahaa aayaddaa dabadeed فإن كان له إخوة فلأمه سدس فإن كان له إخوة إخوة الدميت كلية هنا فلأمه هو يدي وحقاضنا يساميتك السدس حولي اللحمة لله قيبين ميلحان أي قاضنا يسام مركا هويو waxay huluska ku helaysaa waa inaanu waladu meydku dhalay meesha joogin walaalo laba iyo ka badan ina waa inaanay joogin walaaluhu inta aynu soo sheegnay kii la arkaba ha noqdaane qaacida idaa udliqa lafdu likhwa idaa udliqa haddii la idlaaqo lafdu likhwa lafdigaa ikhwada fii cilmi miiraas cilmiga dhaxalka fa innahu isagu laa yuraadu bihi loogama jeedo athalaat saddex loogama jeedo saddex loogama jeedo kamaa huwa muqt kamaa huwa muqtadaa lafdi iljamci siduu keensanaayo lafdiga jamcu marka baabu luuqada la joogo sida uu keensanayo lafdiga jamcu loogama jeedo wuxuu leeyahy sheekh caleyh raxmatullah lafdigan ikhwada markaynu cilmiga dhexalka dhex joogno haddii sidaa loo idlaaqo loogama jeedo saddex oo ikhwo marka la yidhaahdo waa saddex iyo wax ka badan loogama jeedo waayo marka baaba luqa la joogo wuxuu ku dhacayaa saddex iyo wax ka badan laakiin marka dhexalka la joogo arrinkaa ma keensanayo bale yashmalu lithnaini laba ayuu koobsanaya lianna aljamca jamcu fi luqa luuqad ahaan qad la arkee yudlaqu in lagu idlaaqo oo lagu maga tilmaamo cala ithnayni laba in lagu tilmaamana waa la arkaa mithlu salaati ljamaaca sida salaada jamaacada tasixu biithnayni laba ayay ku ansaxdaa imaamun wa muqtadin waaxid ruux iimaama iyo ma'muun keliya oo ku xidha wa mimaa yadullu waxyaabaha ku tusinaya calaa saxati idlaaqi iljamci in lagu idlaaqo jamca cala itnayni laba in lagu tilmaamo qowluhu tacaala ayaa ka mid a in tatuubaa ila allahi faqad saqad quluubakuma wuxuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala isagoo la hadlaya haweenkii nebiga waxay ahayd baa layidhi xabse iyo caaisha in tatuubaa ila allah haddaa ilaahay u toobad keentaan faqad saqad quluubukumaa quluubtiinnu waa leexatay oo waxay ka leexatay sidii ma garanaysaa aladab maca anabiyi sala allahu alayh wasalam ixtiraamihi inay nebiga sala allahu alayh wasalam si adaab leh ula noolaataan iyo ixtiraam uu ku jiro markaa quluubukumaada ah waxay ahayd bay yidhaahdeen jamac baa lagu tilmaamay iyadoo musanno laga hadlayo ayaa haddana jamca lagu tilmaamay oo qalbaakumaabay ahaan layd saasuu asalkeedu qiyaas ahaan saasay ku iman lahayd markaa jamcii ayaa lagu idlaaqay oo lagu tilmaamay muhanne bale yashmalu ithnayn laba waa koobsan karaa lianna aljamca jamcu fi luqa luqad ahaan qad la arkay yudlaqu in lagu idlaaqo lagu tilmaamo cala ithnayni laba mithlu salaati jamaaca sida salaada jamaacada oo kale oo la odhanayo tasixu biithnayni laba ayay ku ansaxdaa iimaamun wa muqtadin waaxid iimaam iyo ruux ma'muuno oo ku xidha wa mimaa kii waxaa ka mida ah yadullu ku tusinayaa calaa sixati idlaaqi iljamci jamaca in lagu idlaaqo oo lagu tilmaamo cala itnayni laba laba in jamac lagu sheego waxyaabaha ku tusinaaya waxaa ka mid a ah in tatuuba ilallaahi faqad saqad quluubukumaa oo quluuba oo jamaca ayaa haddana laba lagu tilmaamayo dee ilaahay musanna ayuu ka hadlo inta tuuba ayuu yidhi marka hore haaniyan cidda qaadata huluska alikhwatu walakhawaatu lium waa ikhwadii iyo akhawaadkii xagga hooyo meydka ay ka walaal ahaayeen alihnaani fa akhar oo laba iyo wax ka badan ah shuruuddanna way ku qaataan bishardi cadami wujuud alasli waalfarci waa inaanu meesha joogin asal waarisa oo dakara iyo farac waarisa midna meesha waa inaanu joogin ama waladu sulbi ha noqdo ama waladul ibni ha noqdo ama lab amaba dhadi kii la arkaba ha noqdee eh. shardigaa marka la helo ikhwadii marka la waayo asalkaa iyo faracaa ayaa ikhwadii li-umka ahayd ee labiyo ka badan ahaa markaasi thuluska ay qaadanayaan wa huwa almuraad waa muraadkii iyo ujeedada laga leeyay min lafdi lkalaala lafdigii kalaalada yacnii asalka iyo faraca waa inaan meesha joogintu huwa almuraadu waa muraadkii laga lahaa min lafdi lkalaala kamaas sidii marra inoogu soo horumaray saabiqan shardiga labaad ay ku qaadanayaan waxa weeye an yakuuna ada cadaduhunna ithnayni fa akthar shardiga labaad ay ku qaadanayaan huluska waxa weeyaan ikhwada liumka ahi an yakuuna cadaduhunna tiradoodu waa inay tahay isnayn laba iyo fa aktar wax ka badan sawaun kaanuu dukuuran aw inaasan ama rag ha noqdaan sooca ama dumar sooca ha noqdaan aw mukhtalifiin ama qaar kala duwanoo isku dhex jira ha noqdaane wadaliilu waxaana u daliila inay sidaa qaadanayaan qowluhu tacaalaa hadalkii ilaahay uu yidhi wain kaana rajulun yuurahu kalaalatan wain kaana hadduu yihi rajulu nin yuurahu mid la dhexlayo kalaalatan xaalu yahay kalaalo aw imra'atun ama haweene ay tahay mid la dhexlayo iyadoo kalaalo ah oo walahu uu leeyey afun inan ay walaalayiin aw ukhtun ama inan ay walaalayiin fa likulli waaxidin minhumaa mid kasta oo ka mida akhii iyo inantiiba sudus buu leeyey oo inankuna markuu kelidii yahay sudus buu qaadanayaa inantuna markay kelidati sudus bay leedahay fa in kaanuu haddii ay yihiin ikhwadan akhara qaar ka badan min daalika sidaa fa hum shurakaa-u fii hulus fa hum iyagu shurakaau waxay shurako ku yihiin oy wadaagayaan fii hulus huluskii ayay wadaagayaan mulaaxada uulaa sheekhu laba mulaaxado ayuu ku soo aroorinayaa aayaddan ta u horaysa almuraadu min qowlihi tacaala muraadka laga leeyahay hadalkan ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi walahu akhun aw ukhtun ey waxa weeyaan min al um akhaa iyo uktadaasu waa qaar xagga hooye uun ka ahaaday lianna allaha tabaaraka wa tacaala dakara wuxuu sheegay xukmu alakhi shaqiiq iyo washaqiiqa fii aakhiri suurati nisaa buu ku sheegay wuxuu leeyahay sheekh caleyhi raxmatullah muraadka laga leeya walahu akun aw ukhtun waxa weeyaan min alum kuwii xagga hooyo maxaa yeelay ilaahay dakara wuxuu sheegay xukmu alakhi lshaqiiq iyo wa shaqiiqa xukunkii akhii shaqiiq ahaa iyo shaqiiqadiiba fii aakhiri suurati nisaa buu ilaahay uu ku sheegay wakadaalika saas oo kale xukma alukti لأب والأخ لأب في نفس الآية الكريمة أيو ينكو شيء سلا آية دا أيو لبضاب كو شيء فتعين وحا عينو بي وصقمي أن يكون المراد إنه مرادك بالأخ والأخت أخي أختد لقليه هنا هل كان أخي أختد آية دا كو شيء جدد لقليه إنما هو الأخ لأم والأخت لأم waa afkii li-umka ahay oo kutadii li-umka ahayd uun mulaaxada thaaniya mulaaxadadii labaad qowluhu tacaalaa bay ku saabsantahay ilaahay uu yidhi fahum shurakaa'u fi hulus bayana tacaalaa alla waxa uu caddeeyey ana alikhwa waalakhawaat lium ikhwada iyo akhawaadka li'umka ahin yashtarikuuna fii hulus huluska ayay wadaagayaan oy qaadanayaan wada qaadanayaan ana alikhwa walakhawaat lium ikhwada waa raggii iyo hablihii meydka xagga hooyo ka walaala ahaayeen haddii uu ka tago yashtarikuuna fii hulus huluskii buu qaadanayaa oy wada leeyihin walafdu lafdu asharika yaqtadi lmusaawaad lafdiga sharikada iyo wadaaggu uu ilaahay yidhi shurakaau fi thulus yaqtadii wuxuu keensanayaa almusaawaad isleekaysi buu ayuu ayuu keensanayaa wa lafdu sharika sharikada horren waynu soo tilmaamay ficilkeedu waa sharika sharkan wa sharikan wa shirkatan wa sharikatan saasuu ku yimaadaa yaqtadii wuxuu keensanayaa almusaawaad isleekaysi buu keensanayaa oo marka alla uu yidhi fahum shurakaau fi hulus waxay shuraaka ku yiinay wada leeyihiin huluskii shuraka shuraakay ku yihiin bimacnaa waxa weyan way isleekaysanayaanoo huluskaa ma kala badsanayaan <clears throat> walihaada fa ina hulus sidaa darteed fa ina hulus huluska yuqsamu waxaa loo qaybinayaa calaa ru'uusihim ru'uustooda ayaa loogu qaybinayaa bisawiya si isleeg biduuna tafdiil iyadoon loo kala badinahaynin oon waxba laysu dheeraynahaynin bayna dakar walunthaa labkooda iyo dhadiga iyadoon waxba loo kala badinaynin ayaa saa loogu qaybinayaa walihaada saa darteed fa inna hulu huluskii yuqsamu waxaa loogu qaybinayaa calaa ru'uusihim madaxyadooda oo ruux baa dhinto wuxuu ka tegey inan iyo saddex hablood oy walaala oo xagga hooyo ka walaalayiin inankii laba madax unbaa waxaa la xisaabinayaa inankii hal madax ee laba madax lama xisaabinayo cafwan saddexdii habloodna iyaguna waa saddex meeshii afar unbaa la xisaabinaya ruux oo siman kadalik hadduu akh iyo ogto ka tagana waa lamid mid akhii laba madax lama xisaabinayo waa madax keliya uun inantuna waa madaxun bisawiyadu biduuni tafdiil iyadoon loo kala badinahayn bayna dakar walunsa wahaada kan macnaa qowli fardiyiin hadalka faradiyiinta ay yidhaahdaan weeyaan macnihiisa fi likhwati walakhawaati lium markay ka hadlayaan ikhwada iyo akhawaadka lumka ah macnii hadalkan uu aan sheegay buu leeyahy sheekhu waxa weeyaan wuu u taagan yahi macnaa qowl alfaraadiyiin culammada cilmi faraa'idka hadalka ka caanbaxay ay yidhaahdaan oo ah dukuuruhum wa inaasuhum fi lqismati walistiqaaqi sawaa dukuuruhum ikhwadan liumka ah labkoodu iyo wa inaasuhum dhadigoodu filqismati marka la joogo marka dhexal qaybsiga iyo walistixqaaq xagga mutaysigaba sawaa-un waa isku mid oo kuma kala duwanaa xagga qaybta iyo xagga mutaysiga kuma kala duwan ee waa isku mid bikhilaafi alikhwati walakhawaati shaqiiqaat waxa ka duwan bikhilaafi waxa ka duwan alikhwati walakhawaati shaqiiqaat ikhwadii ragga ahaa iyo hablihii meydka xagga hooye xagga abbaba ka walaalahaayeen aw liab ama ay xagga aabba oo keliya ay ka walaala ahaayeen fa inna dakar labku hunaaka halkaa lahu wuxuu lahaa dacful unthaa dhadigu intuu qaadanayo labanlaabkii ayuu qaadan jiray almas'alataani alcumariyataani alaslu fii miiraai lum alaslu fii miiraasi alum alaslu sida asalka u ah fii miiraathi alum dhaxalka hooyada idaa wujidad marka la helo ay la joogto macal abbe aabbo an tarisa waa inay dhaxasho hulutha jamiica almaal kamaa taqadama siduu inoo soo horu macanaa innaka inoo soo horumaray wuxuu leeyahy sheekh caleyh raxmatullah bal halkan waxaynu ku eegi doonaa laba masalo oo la yidhaahdo cumar yataan labadaa masalo haddii aynu gudagalno waxa weeyaan sida asalka u ah hooyada dhaxalkeeda idaa wujidad macalcab markay aabba la joogto an tarisa waa inay dhaxasho hulutha jamiici ilmaal xoolihii oo saddex meelood loo qaybiyey meel ahaan inay hooya dhaxasho oo soo marnay inuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala wawarihahu abawaahu faliumhi sulus ayaynu soo marnay wa kamaa ashaarat ilaaya alkariima siday aayaddu ay tilmaantay fa in lam yakun lahu haddii aanu lahayn maydku waladun walad oo wawarihahu oo uu dhaxlayo maydkii abawaahu hooyadii aabihii faliumhi hulus walaakiin ha yeeshee hunaaka halkan mas'alataani laba mas'alo ayaa ah tusamiyaani oo lagu magacaabo bicumariyatayn la yidhaahdo wuxuu leeyahy sheekh caleyh raxmatullah hore sidaasaynu usoo aragnay inuu hooye markii aabba la joogto huluska ay qaadanayso jamiic ilmaalna aayadaasaana u daliila walaakin hunaaka halkaa waxa ah mas'alataani tusamiyaani lagu magacaabo bicumariyatayn waxaana loogu magacaabay waa liqadaa'i cumar fiihimaa waa xukunkuu xukumay cumar radiallahu canhu iyo wa muwaafaqati jumhuuri saxaabati lah iyo walimuwaafaqati jumhuur asxaaba iyo waafaqitaanka ay ku waafaqeen jumhuurkii saxaabadu lahu cumar ay ku waafaqeen ayaa loogu magacaabay labadan masalo cumar iyo loogu magacaabay watusammiyaani aydan waxaa kaloo la yidhaahdaa alqaraaweynna waa la yidhaahdaa labadaa masalo muhana qaraa waxa weeyaan labayntii qaraa sumiyataa waxaa loogu magacaabay bidaalika sida ah qaraaweyn waxaa loogu magacaabay waa lishuhrati lishuhratihimaa waa caanbaxooday caam baxeen ka annahumaa oo aada moodoba alkawkab alaqar xiddigaa aadka u iftiinka badan leh aada moodaba wa fiihima labadan masalo ee qarraaweynka la yidhaah taakhudu al-um hooyadu waxay qaadataa thulutsul baaqi xoolihii baaqigii soo hadhay saddex meelood marka loo qeybo meel ahaan bay qaadataa bacda fard markuu qaato bacda fardi faral dabadii axadi sawjayn ay qaateen faralkii axadu sawjayn ay qaateen kadib ayay hooye qaadanaysaa uluskii ayay qaadanaysaa laa ulusa jamiic almaal xoolihiiyo saddex meelood loo qaybiye guud ahaan meel ahaan kama qaadanayso wa suuratuhumaa suuradooduna kal aati sidan soo socoto weeye almasalatu luula masalada hore wuxuu leeyahy sheekh caleyh raxmat ullah labadan masalo ee la yidhaahdo cumariyataanka oo ama la yidhaahdo qarraaweynka sidoo kale waxaa la yidhaahdaa khariibataynna waa la yidhaahdaa qariimataynna waa la yidhaahdaa afartaa magacba iyadaa leh ta u horraysaa waxa weeyaan maatat ilmar'a ah, haweeney baa geeriyootay waxaanay ka tagtay can sawjin wa ummin wa ab sidaa weeyaan masalada koobaad labada masale la ydhaha qarraaweynka masalada hore waxa weeyaan waa sawj iyo um iyo cab arkaanteedu waa intaa markaynu dhaxalsiinno siino haddaba falisawji sawjku wuxuu qaadanayaa a ah, nis nis buu qaadanayaa fardanna wuu ku qaadanayaa waayo waa maqaamku niska ku qaadan jiray farac waaris meeshii ma joogo markaanis buu leeyay walilummi hooyana waxay qaadanaysaa hulusulbaaqi hulusulbaaqi baaqigii ka soo hadhay min atarika tarikada wixii ka soo hadhay suluskiisii ayay qaadanaysaa oo soojku markuu niskii qaato wixii ka soo hadha ayaa saddex meelood loo qaybinaya meel bay qaadanaysaa hooyo ay si kale haddaanu idhaahno waxa weeye hulusu nisfu tarika tarikadii marka loo qaybiye laba meelood ahaan barh waxa qaatay sawjkii barhkii soo hadhay ayaa saddex meelood loo qaybinaya saasay markaa hooya qaadanaysaa bacdu fardi sawj sawjka dabadii walilab aabbihiina wuxuu qaadanayaa oo uu leeyahy albaaqi baaqigii ayuu qaadanayaa bidariiqi tacsiib casabaynna aabba wuu ku qaadanayaa wa inamaa in kale maahae acdayna waxaynu u siinay al-umma hooyada hulus albaaqi baaqiga huluskiisa waxaynu u siinay fii haadihi almas'ala masaladan liannana inagu idaa acdaynaaha haddii aynu siino hooyo haa hooye hadaynu siino thuluthul maal xooliyo saddex meelood loo qaybiye meel ahaan caan ahaantooda haddaynu sidaa u siino tasbaxul ummu hooye waxay noqonaysaa dicfa al ab aabbaha lama laabkii fii nasiibihi xagga nasiibkeeda oo lamalaabka odaygay qaadanaysaa liannaha maxaa yeelay ta'khudu waxay qaadatay qaadanaysaa athulus hulus bay qaadanaysaa oo yabqaa waxaa ka soo hadhaya min atarikati tarikadii asudus sudus baa ka soo hadhaya oo huwa ab aabbaha u sugan suduskaasoo aabbaha u sugan baa meesha ka soo hadhaya waxa weeyaan bal shaxda eeg asuurat aluulaa soo reg sabxadda waxa weeyaan ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey sawd iyo ummo iyo aab sawjku nis buu leeyahy hooyaduna baaqiga sawjka ka soo hadha huluskii ayay leedahay aabuhuna waa casabo masalada waynu dhisannaa niska itiniin baa u hooseeyaa hulus albaaqigana talaata isku dhufa labadaa labiyo saddex waa lix aslu masalaheennu waa lix lix maxaa u ninsa saddex sawjka sii lisawji halaasa sawjku saddex buu leeyey min sita lixna wuu ka qaato bilfardi faralna wuu ku qaato saddexdaa uu lixda ka qaatayna nis nis weeyaan oo saddexdu dee lix barhkeed miyaan ahayn waayo lixdii markaa saddex laga gooyey uu sawjku maxaa soo hadhay saddex saddexdaa haddaba ilan ninkii nini hooyo baaqigaa soo hadhay uluskiisay leedahay saddexdaa saddex u qaybi waa waaxid waaxidkaana hooyo sii haddii aad doonto waxaad tidhaahdaa waaxid calaa talaata albaaqiba halkaa ku qoran midigta halkaa baaqigu yaallo saddexdii soo hadhay undhig meeshana isku dhufasho ka dhigo waxaa tidhaha waaxid calaa talaata fii talaata talaatahaa iyo talaataha xaggaa yaalla hoose labadaa talaata isu tuur qorigaas sarumaa soo hadhay hooyo qorigaasay leedahay sidaana haddaa doonto dheh lilummi ummi hooyo waxay leedahay waaxidun waaxid bay leedahay way masalada ka qaadatay waaxidkaasoo min sita sita ay ka heshay waaye waaxidkaasoo sudusina ah oo lix marka lix loo qaybiyo waa waaxide markaa hooyo waxaanu leenahay hulusul baaqi bay qaadatay iyo waxa isku mid a ah anigoo idhaahdaa hooyo sudus bay heshay baaqigii markii hooyo qori ka qaadatay maxaa ka soo hadhay laba labadana waxaa la siinayaa aabbaha ayaa la siinayaa casabanimo ayuu ku qaadanayaa lilabbi aabbihiina albaaqigii ayuu qaadanayaa itnaani laba ah labadaasoo min sittatin dii lix ka yimi oo ah hulusna ah oo lix marka saddex loo qaybiyo de waa tiniin waayo wa lilum hooyo waxay u sugmanayaa wahiya iyada oo unsaa ah, dhadigna ah nicfa aab aabbaha labalaabkii ayay qaadanaysaa wahuwa dakar isagoo lab wahaadaa arrinkaasuna lam yuchad fi lfaraa'id cilmiga dhaxalka wax lagu yaqaanay ma aha wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah wa innamaa cadayna alum hooyo dhadigii uu qaadanayo labanlaabkii labka wax lagu yaqaano maaha ilaa iyo ikhwadii liumka ahayd mooyaane macnuhu wuxuu noqonayaa uu sheekhu u jeedaa caleyhi raxmatullah markaynu tusaalaheenna ku noqonno shaxda xoolihii lix meelood ayaynu u qaybina lix maxaa u nisa saddex sawjka sii hooyaynu maanta siinaynaa iyana hulus baynu siinaynaa lixna maxaa u hulusa ileen thulusu jamiic almaal baan siinayaa waa laba hooyo labay qaadatay laba iyo saddex isu geeshaan maxaa soo hadhay waaxid waaxidkaana aabba sii siduu sheekhu ku hadlayaa ee uu leeyahay arrintaasu arrin la yaqaano maaha waa kaa weeyaan oo hooyo laba markii qaadatay aabbana qori dee waa aabba lama laabkii bay qaadatay oo uluah ulu jamiic maal aabana dee qori buu helayo qorigaasu sudus buu noqonayaa arrinkaasuna arrin la yaqaana maaha buu leey amaa idaa cadaynaha haddii aynu siino miyaa ulusulbaaqi ulusulbaaqi haddaynu siino fa yabqaa lilab aabbihii waxaa u soo hadhaya addicfu lamalaabkiibaa usoo hadhaya sida aynu hore usoo marnay ee shaxda aynu ku macnaynaynay ey ana dakar labki yabqaa waxaa u soo hadhaya dicfa alunhaa labalaabkii dhadiga wahaadaa arrinkanna maa kii weeyaan aqarathu lusuulu shareeca ay sugtay usuusha shareecadu ay sugtay oo ah lidakari midlu xadi lunhayeyn sidan ayaa sidii sharcigu uu sugay ah inuu aabbuhu labalaabka hooyada uu qaato sida awgeed hooyo thulusul baaqi ayaynu siinaynaa almasalatu thaaniya masaladii labaad ee qaraaweynka ka mid ahayd arkaanteedu waxaa weeye maata rajulun can sawja wa um wa ab halkii sawjkii hore maanu sawjo ku bedelana fali falisawjati sawjadii farduha faralkeedii ayay qaadanaysaa wahuwa rubc waana rubc walilummi hooyana waxay qaadanaysaa hulusulbaaqi baaqiga ka soo hadhay sawjada huluskiisa ey waxay qaadanaysaa hulus talaata calaa arbaca ayay qaadanaysaa intaa hadda xisaab ahaan baan kaga shaqaynayaa iska ilaali hulusu talaata calaa arbaca waxaa weeyaan talaata calaa arbaca ayaan saddex meelood u qaybinayaa waxaa ka soo hadhaya de rubuc waxa weeyaan haddaan soo dhoweeyo lilummi hooya waxay qaadanaysaa thulusulbaaqi ey waxaa loo jeedaa thulusu talaata calaa arbacihii oo soo haray thuluskiisay qaadanaysaa bal shaxda eeg hooyo waxay qaadanaysaa ina thulusulbaaqi sawjaduna waxay qaadanaysaa rubuceedii sawjada rubuceeda ayaa asla masalihii laga dhisayaayoo maqaamka uu leeyahay rubuceedu oo arbacaa ayaan xoolihii ka qaybinaya arbaca maxaa u rubuca waaxid sawjada si maxaa ka soo hadhay saddex baa soo hadhay saddexdaasu marka loo nisbeeya arbacaha waxa weeyaan xoolihii afar meelood loo qaybiyo saddex meelood ahaan baa soo hadhay mayn ahayn macnaheedu waa sidaa talaata calaa arbaca halkaas ka keenay sheekh xoolihii afar meelood loo qaybiyey saddex meelood ahaan baa soo hadhay intaa huluskooda oo saddex loo sii qaybiyey bimacnaa ayay hooya qaadanaysaa markaa talaata calaa arbaca saddex u qaybi markaan u qaybiyo waxaa soo baxaya waxa weeye rubuc waaxda ala arbaca soo baxaya oo macnihiisu yahay uun rubuc bay hooya qaadanayso waaxid ah lilummi hooyo waxaa u sugmanaya thulusulbaaqi thulusulbaaqi baa u sugmanaya waaxida waaxidkaasu min arbacaya ka heshay waay falisawjati sawjadii farduha faralkeedii bay leeday wa huwa rubuc rubuc weeyaani walilummi hooyana hulusu lbaaqi hulusu lbaaqi bay leedahay ay hulusu talaata cala arbaca talaata cala arbaca huluskeedii ayay leedahay wamaa yabqaa wixii soo halaa wamaakii yabqaa soo halaa huwa isagu lilabbi aabba ayuu u sugmanayaa calaa shakli ilaati siday nagu soo aadan fa xadu l um haddaba nasiibka hooyadu min almasalati aluulaa masalada hore ay ku leedahay markaynu sharax guud bixinno filxaqiiqa xaqiiq ahaan huwa sudus wey oo hooye markay nin hulusulbaaqi baa la siiyey masaladan ugu horraysaa waa waaxid waaxidkaasi miyaanu xooliyo lix meelood loo qariyo meel uun aanu ahayn sidaa weeye wa min athaaniya masaladan labaadna huwa rubuc rubuc buu noqonayaa oo markay nin hooyo thulusul baaqi bay qaadatay oo baaqigii sawjka ka soo hadhay sawjada ka soo hadhay sawjadu qori bay qaadatay oo ay afar ka heshay saddex baa soo hadhay saddexdaa markii saddex loo qaybiyena waa waaxid waaxid weeyaan waaxidkaasuna huwa rubuc rubuc weeyaan wa min athaaniyati masalada labaadna huwa rubuc rubuc bay hooya heshay walaakin udliqa lahaa walaakin ha yeeshee udliqa lahaa waxay hooye ka qaadanayso masalada hore iyo masalada dambaba waxaa loogu magacaabay oo loogu idlaaqay lafdu thulus ta'aduban iyadoo laga adaabsanayo maca alqur'aani alkariim oo ilaahay baa yidhi faliumhi thulus sidaa awgeed ayaa loogu magacaabay oon la odhanahayn masalada horena waa sudusta dambana rubacee hulusulbaaqi la odhanaya ta'aduban maca alqur'an alkariim waalmasalatu alcumariya masalada cumariga waqacad waxay dhacday lisaxaaba saxaabada ayay u dhacday xilligoodii ridwaanullaahi calayhim waxasalad waxaa la helay oo xasishay fii cahdi cumar xilligii cumar bn khadaab wa kaana lahum waxaana ugu sugmay saxaabada fiiha masaladan masalat alcumariya la yidhaahdo ra'yaani laba ra'yi ayaa ugu sugmay saxaabada oo laba ra'yi ayay ugu kala jabeen walmasalatu alcumariya waqacdu waxay dhacday lisaxaabada ridwaan ullaahi calayhim waxasalad ayay u dhacday waxasalad waxaana xasishay oo la helay fii cahdi cumar cahdigii cumar ayay masaladaasu la arkay markii ugu horraysay wa kaana lahum fiiha waxaanay ugu kala jabeen ra'yaani laba ra'yi saxaabadu ka koowaad ra'yu sayd ibni haabit ra'yigii sayd ibni haabit alladii kaasoo qaala bihi ay yidhaahdeen jamhuuru saxaaba saxaabada jamhuurkooda ay ku tegeen oo waxxakama bihi oo wax ku xukumay cumarna wahuwa isaguna ana lilum hooyo thulusulbaaqi weeyaan wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah labada ra'yi ay saxaabadu masaladan isku khilaafeen mid waxa weeyaan ra'yigii sayid ibnu thaabit waxaana qaba jamhuuru saxaaba sidaasay ku tegeen cumarna saasuu xukumay waxaana weeyaan hooye inay qaadanayso thulusul baaqi ra'yiga labaad ra'yi ibnu cabbaas weeye alladii kaasoo khaalafa ku khilaafay fiihim ra'yigan aljumhuur jamhuurka ayuu ku khilaafay oo waxakama wuxuu xukumay bianna lilum hooye inay qaadanayso hulusu jamiiculmaal xoolihii guud ahaantooda saddex meelood loo qeybiye meel ahaan inay qaadanayso waqad naadara wuxuu la munaadarooday oo uu la dooday ibnu cabbaas fiiha arrintan wuxuu kala dooday sayd ibnu thaabit ayuu kala dooday radia allahu canhu wa qaala wuxuu yidhi ayna fii kitaab illaahi xaggay kaga taallaa kitaabka ilaahay hulusulbaaqi wuxuu leeyahy sheekh aleyh raxmatullah ra'yiga ibnu cabbaas jamhuurka ayuu ku khilaafay waxaanuu yidhi hooyo hulusulbaaqi la siin maayo ee hulusul maal baa la siinayaa isaga iyo sayd ibnu haabitna dood baa dhex martay wuxuu yidhi markaa ibnu cabbaas ayna fii kitaab illaahi hulusulbaaqi hulusulbaaqi baa la siinayaa hooyo xaggee kaga taallaa faqaala lahu saydun sayd baa ku yidhi faqaala wuxuu ku yidhi lahu ibnu cabbaas saydun sayd walaysa fii kitaabi illaahi icdaa'uhaa athulus kullahu maca sawjayni walaysa oo ma og tahay buu yidhi fii kitaabi illaahi kitaabka ilaahay inaanay ku oolin icdaa'uhaa in la siiyo hooyo athulus thulus in la siiyo kullahu dhammaantii maca sawjayn markay labadii sawjayn ama sawj ama sawjo ay hooye la joogto thulusulbaaqi thulusulmaal baa la siinayaa hooyo inaanay kitaabka ilaahay ku oolin ma og tahay lianna allaha tacaalaa maxaa yeelay ilaahay qaala wuxuu yidhi wawarihahu abawaahu oo ay dhexlayaan maydkii hooyadii aabihii ay faqad oo keliya marka hooyo huluska la siinayo ibnu cabaas waad sheegaysaa waa markii hooyo aabbo iyo hooyadiiyo qura uu meydku uu ka tegey oonu cid kale ka tegin weeyaan laakiin meydku hadduu ka tago hooyadiiyo aabbihii iyo sawj ama sawjo thulus baa la siinaya dee kitaabka ilaahay kuma taalle arrintaa ma ogtay buy saasay u doodeen wa saxeex sida saxeexu ra'yu jamhuur alladii kaasoo xakama bihi cumar uu cumar wax ku xukume weeyaan radia allahu canhu wa huwa madhabu sayd ibnu thaabit weeyaan wuxuu leeyahy sheekh aleyh raxmatullah doodaa dhex martay labada saxaabi sayd ibnu thaabit ayaa labada sawaabka ku taagan sida saxeixina waa sidaa jamhuurkuna sidaasay qabaan cumarna sidaasuu wax ku xukumay waana madhabkii sayd ibnu thaabit wa bihi akhada caamatulculamaa culammada caam ahaantooduna sidaa ayay qaateen waxaa ka mid ah culammada a'imatu alarbaca ayaa ka mid a a'imatu alarbaca afarta madhabmasaa ayay qabaan in la dhaxal siiyo hooyada thulusulbaaqi in la dhaxal siiyo maxamed ibnu siriin iyo abu thawr waxay yidhaahdeen waa la kala qaadayaa maya labada masale qarraaweynkaa baa la kala qaadayaa masalada hore ee sawjku ku jiro waxay u dhaxal siiyeen iyagu sida jamhuurka oo kale oo hooyo hulusulbaaqi bay siiyeen masalada dambe ee sawjadu ku jirto hooyo waxay siiyeen hulusul jamiic ilmaal bay siiyeen sida ibnu cabaas oo kale almustaxiquuna lisudus suduska cidda muntaysatay almustaxiquuna cidda mutaysatay lifardi sudus oo minal warasada ah hum waxa weeyaan sabcatu afraad toddoba ruux weeye alab waa aabe aljaddu saxeix awoga saxeixa ah waa kii aabba dhalaye al بنت الابن أخت لأب إيوه الجدة الصحيحة ولد الأم ولوga jeedo ah ama ukhta liuma bishuruudi ilaatiyana way ku qaadanayaan wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah almustaxiquun cidda mutaysatay lifardi sudus min alwarasa oo dadka warasadaa ah hum sabcatu afraad weeye shuruud baanay ku qaadanayaan mid waliba awalan alabu al-abu aabbuhu yarisu wuxuu dhexlayaa assudus sudus buu dhexlayaa idaa kaana lilmeyd meydku hadduu leeyey waladun walad haddii uu dhalay waladkaasu waxaa isku mid a ah, ahaayaa dakaran aw unhaa ama dhadig kii la arkaba ha noqdeen liqowlihi baana u daliila tacaala ilaahay uu yidhi waliabawayhi maydka hooyadiiyo aabbihiiba waxaa u sugan likulli waaxidin minhuma mid kasta oo ka mid ah asudus sudus buu qaadanayaa mimaa kii suduskiisa taraka uu ka tegay meydku in kaana lahu hadduu meydku leeyahay waladun walad hadduu leeyay wa mithlu walad waladka haddaba waxaa la mid a waladulibna ayaa la mid a wayna salahu usbahu daadegeen wuxuu leeyahay sheekhu caleyhi raxmatullah suduska waxaa qaata aabbe goortuu qaataana waxa weeyaan haddii uu meydku uu walad leeyey oo walad uu dhalay uu joogo ama lab ha ama dhaddi ka ahaadeen weladkaasu ama waa waladu sulb ama waa waladulcimni aayaddaana waa u daliishaday sheekhu wa mithla walad waladulibni baa ka mid ah ayaa la mid ah wa in asala hoos ba ha u degee haaniyan aljaddu saxaax awowgii saxaax weeyaan ka labaad ee suduska dhexlaya oo arjadu saxeexna abul ab baa loo jeedaa meydka aabbihii aabbihii yo wuxuu qaadanayaa sudusulmaal xoliyo lix meelood loo qaybiye meel ahaan ayuu qaadanayaa idaa kaana lilmeyd meydka hadduu leeyahy waladun aw waladulibni hadduu leeyey laakiin bishardi faqdi l ab aabba marka la waayo weeyaan فهو إذن يقوم مقام الأب فهو أوو إذن هدا يقوم وحي استاقيا مقام الأب مقام كي آبها عند فقده مركا لوايو وحليه الشيخ عليه رحمة الله أووغ وحو قابنا يا سدس أووغا سنوى جد الوارث جدكي وارثك أها ويان waana kii aabbaha dhalay waa haddii uu meydku uu dhalay walad waladkaasna ha noqdo waladu sulbi ama waladulibni bishardi markuu awowga suduska qaadanayaana waxa weeyaan waa inaanu aaba meesha joogin bishardi faqdi lcab aaba waa inaanu joogin fa huwa awowga idan haddaa yaquumu maqaam alab budda istaagaya cinda faqdihi marka la waayo aabbaa sudus qaadanaya baynu nidhi aaba markii la waayey oo awow la helay awowgii baa qaadanaya suduskii ilaa fii masaa'ilin halaasa saddex masalo mooyaane saddex masalo ayuun baanu awowgu maqaamal ab istaagahayn inta kale awowgu maqaamal ab buu taagan yahay culamada kutubta qaarkood way ka badiyaan oo ilaa toddoba ayay gaadhsiiyaan ilaa toddoba masalo mooyaane ta u horaysa alikhwatu alashiqaa ikhwada ashiqada ahayd aw liab ama kuwii xagga aabbo laa yarisuuna maca alab aabbaha waxba lama dhexlaan bilijmaac ijmaac ahaanba waxba lama dhexlaan wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah awowgu maqaamal ab buu taagan yihi ilaa iyo masaa-ishan inagu soo aadan mooyaane ta u horraysa waxa weeyaan ikhwadii meydka isku hooyihii aabbadaba ahaayeen iyo kuwa isku aabbada ahaayeen markuu aabba meesha joogo waxba ma dhexlaane aabbunba xoolihii qaata waana biijmaaci umma halkaa markaa awoogiyo aabbihii kama sinna iyo awooga iyo ikhwadu waxway wada dhaxlaan sida culamo badan ay qabaan wayarisuuna maca aljad wayarisuuna way la dhexlayaan maca aljad awowgana way la dhexlayaan cinda ala'imati halaasa saddexda iimaam ma marka la eego madaahibtooda shaafici axmed iyo maalik saddexdaaba marka la eego wa amaa cinda abi xaniifa abaa xaniife agtiisa marka la eego falaa yarisuuna ma dhexlayaan ikhwadu macahu awowga waxba lama dhexlayaan kan ab sida aabbihii oo kale u weeyaan leanna maxaa yeelay jihat alubuwa jihada ubuwadu buy fi lcasabaat markaynu baabalcasabaadka aynu taaganahay muqadamatun waa lagu horraysiiyaa calaa jihati alukhwa waa lagu horraysiiyaa wasayaati wuu iman doonaa baxun khaas baxsi khaasa oo quseeya ikhwada macalshad wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah ikhwadu awooga waxbay la dhaxlaan saddexdaa imaam markaynu eegno laakiin madhabka abi xaniifa wuxuu qabaa inaanay ikhwadu awowga aanay waxba la dhexlahaynin oo awowgu aabbihii la mid yahay maxaa yeelay marka la joogo baabul casabaadkii ee jihooyinka la qaybinaya casabatu binafsi ay leedahay waxaa loo qaybiyaa jihatul bunuwa iyo jihatul ubuwa jihatu aljuduuda maca alikhwa jihatu bani alikhwa jihatu alcumuuma iyo jihatu alwalaa saasaa loogu qaybiyaa marka jihatu lubuwa iyo jihatu alukhuwa way kala horeeyaan siduu madhabkan xanafiyadu uu qabo laakiin culammada isdhexalsiinaya ee leh ikhwada iyo jadku waxbay wada dhexlayaan isku jihay ka dhigaana waxay yidhaahdaan jihatu aljuduuda